بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkeennii jawaahir albukhaari ayaanu ku jirnaa baabu ida altaqa alkhitaanaani wuxuu baab u yahay haddii ay kulmaan labada khitaanaan labada gudan waa haddii jimaac dhaco ayaa markaa loola jeedaa labadii gudnayd ayaa kulmaayo ninka iyo naagta ee farjiyaalkoodii ayaa markaa ku mahaya sidaa darteed baa la yidhaahdaa labadii gudneed haddii ay kulmaan can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey can ilnebiy nebiga xaggiisa uu ka wariyey qaala inuu yidhi nebiga idaa jalasa hadduu ku fadhiisto axadkiin bayna shucabihaa alarbaci afarta shucab iyo afarta waaxood ee gabadha dhexdeeda hadduu ku fadhiisto dumma ka bacdina jahadaha uu ku dadaalo ow jimaaceeda ku dadaalo faqad wajaba alquslu qubays baa waajibahay qubays ayaa markaa waajibaya axadkiin haddii afarta waaxood iyo afarta xibneed ee gabadha dhexdeeda uu ku fadhiisto hartaa loola jeedaa labada gacmood iyo labada lugood qolaa ku fasirtay labada lugood iyo labada fakhdaane cajarada dhexdooda ama labada lugood iyo shafaraanka say noqoto waxaa loola jeedaa waa haddii maxalka farjiga inta uu galo kadibna uu ku dadaalo jimaaceeda qubays ayaa markaa waajibahaya qubays ayaa markaa waajibayo qofku wuxuu ku qubaysanayaa haddii jimaac uu sameeyo xataa haddaysan biyo ka imaanin qofku wuu qubaysanayaa haddii mar labada gudan ay markaa kulmaan qubaysku markaa waa waajibaya shahwo ama mini timaada qubaysku wuu ku waajibaa ayadana riyo iyo wixii markaa la mid ah qofku mar allaala markuu jimaac sameeyo biyana ha yimaadaana ama yaysan imaaninna markaana qubaysku wuu waajibayaa kitaabu xaydkii ayuu kitaab u yahay xaydku waa saylaan waa dhiig dareero ah oo ka yimaada raximka gabadha wakhti ay caafimaad qabto macnaha dhiigga xaydku kuma yimaada jiro sababteeda xilli ay sixa qabto ayuu dhiigu yimaadaa maxalka farjigaa meesha ugu fog ayuuna ka soo baxaa kana yimaadaa sidaa darteed xaydku waa dhiig madow madowgaasaana lagu yaqaanaa sidaa darteed baa gabadha lagu magacaabo faadima binti gabadha lagu magacaabo faadima binti abi xubaysh intay rasuulka u timid bay ti rasuulkii allow dhiig baa iga socdee see yeelaa faadimay dhiigga xaydku waa dhiig madow buu yidhi kaasaana lagu yaqaanee dhiigga kaa socda hadduu madow yahay soonka iyo salaadda ka tag haddii nooc kale isku bedelana tahaaro la imow qubayso kadibna soonkii salaada la imow sagaal sanay fuqahadu tilmaameen gabdhuhu inuu ugu bilowdo sagaal sana gabadhii gaartaa dhiigna ka yimaada waa xayd ama sagaal sana wixii ka yar dhiiggii yimaada waa dhiig istixaado ah ama waa dhiig jiro ah xilliga uu go'o shareecadu ma xadidin walow la yidhaahdo gabadhu ama hoos qofku hadduu gaboobo da'na uu gaara dhiigga waa ka go'aa haddana ma jirta da' mucayan ah oo lagu tilmaamo oo la dhihi kara da'daa haddii gabadhu ay gaarto ayuu dhiiggu markaa ka go'aa lama yaqaano islaamkuna ma xadidin labada xeyd inta u dhaxaysa gabar haddii dhiig ka yimaado ka go'o bishii oo weli taagan haddana dhiig kale ka yimaado astaantii xaydka leh waa xayd baa la yidhaahdaa E, e, waxaa ugu badan baan waxaa ugu yar laxda ama yoom waxaa dhexdhexaad ahoo sida qaalibkaa toddoba ama lix maalmood shan iyo toban inuu gaarana waa macquul sidaa darteed xaydku waa axkaamta ugu dhibka badan amase ugu adag ee shareecada islaamku tilmaantay dumarkase waxaa looga baahan yahay inay cilmi fiican u yeeshaan ayna bartaan dhiigga xaydka iyo axkaamtiisa inuu go'ay laba arrin baa lagu garan karaa maxalka dhiigga ka imaanayuu ka soo baxayo qallayl noqdaa iyo xoor cad ama xunbo cad inay timaado labadaa hadday gabadhu aragto waxay u degdegaysaa qubays iyo tahaaro sidaa darteed ayaa waxaa kaloo la tilmaamaa oo la yidhaahdaa ee xaydka haddii gabadhu dhiiggu ka go'o oo astaantii go'itaanka ay aragta kadibna ay qubaysato wixii sufro sufro iyo jaalajaala ah ama carun carun ah iyo dhiig biyo la socdaa ee yimaadaa waxba lagu tirin maayo dhiigga xaydka saas waaye macnihiisa kitaabuulxayd qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wayas'aluunaka waxay ku su'aalayaan rasuulkii allow cani ilmaxiidi dhiigga xaydkay ku weydiinayaan ee qul waxaad dhahdaa huwa asaga ad dhib waaye ee factasilu nnisaa huwa marka la leeyahay waa dhiigga laftigiisa adi waaye iyo wasaq iyo qurun ee factasilu nnisaa'a dumarka ka fogaada filmaxiidi marka ay xaydku ku jiraan wakhtigaa markaa laga wadaa xilliga xaydka ay ku jiraan ka fogaada walaa taqrabuuhunna hana u dhowaanina waa maxalka dhiiggu ka soo baxaye xataa yadhurna ilaa ay daahir noqdaan xataa yadhurna waa ilaa dhiiggu ka go'o fa idaa tadaharna hadday daahir noqdaan hadday qubaystaan baa loola jeedaa fa'tuuhunna uga imaada min xaysu amarakum allaahu meeshuu ilaahay idinka amray meesha rabbi idinka amray xaydka ee farjiga ah uga imaada ina allaaha ilaahay yuxibbu altawaabiin tawaabiinta iyo kuwa toobakeenka badan wuu jecel yahay wa yuxibu almutatahhiriina kuwa mutatahhiriinta ee istahirana ilaahay wuu jecel yahay subxaana wa tacaala can caa'ishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi kharajnaa waan soo baxnay laa naraa anagoon arkaynin laa naraa waxay ula jeedaa caa'isha ujeeddada iyo hadafka aan u soconayna ma ahayn bay tidhi ila alxaj xaj mooyaane xajka ayaan u soconay falammaa kunnaa markii aan ahaanay bisarifa sarifa meesha lagu magacaabo bisarifin sarifa meesha markii meesha lagu magacaabo markii aan gaarnay waa mawdic qariib ahoo maka markaa u dhow markaan soo gaarnay xibtu waan xeeday bay tiri caaisha dhiiggii xaydka ayaa ku dhacay fadakhala calaya waxaa ii soo galay rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wa ana abkii anigana aan oynaayo anoo oynayaa rasuulka ii soo galay qaala wuxuu ii yidhi maa laki maxaa ku helay caaishay maxaa kugu dhacay anafisti ma nifaastay nifaaska rasuulku wuxuu ula jeedaa xayd nifaaskii dhiiggii dhalmada ma ahee ma nifaastay buu rasuulku yidhi oo xaydkii miyaa ku asiibay ayuu markaa ula jeedaa xaydkii miyaa ku asiibay oo ku yimid qultu waxaan idhi nacam haa qaala rasuulku wuxuu yidhi inna haadaa midkan amrun amar waaye katabahu allaahu ilaahay uu ku qoray calaa banaati aadam aadam gabdhihiisa waa arrin aadan gabdhihiisa ilaahay uu ku qoray ee faqdii sameey oo gudo maa yaqdi alxaaju xaajigu wuxuu guto oo dhan qofka xajinaya waxa uu samaynaya oo dhan sameey hayra anlaa tatuufii bilbeyti laakiin beydka ha tawaafin inaad beyd ka tawaafin uun ma ahee waxa kala sameey hayra laakiin anlaa tatuufii ha tawaafin bilbeyti baydka qaalad waxay tiri caaisha wadaxa waa ka udxiyeeyey rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam can nisaa'ihi haweenkiisii xaggooda bilbaqari lo' buu udxiye uga qalay lo' buu uga udxiyeeyey waa arrin ilaahay ku dabeeceeyey banaadka aadam waxaa meesha laga fahmayaa xaydku inuu soo jireen ahaa xataa xaawo ayuu ku soo dhacay bay yidhaahdaan qowlbaa wuxuu qabaa waa ciqaab ilaahay ugu talagalay gabdhihii reer bani israa'iil oo xilligaasuu soo bilowday laakiin war sugan oo lagu kalsoonaan kara ma aha gabar bani aadam gabdhihiisa oo dhan yuu ilaahay ku dabeeceeyey baab qaslilxaa'id xaa'idada iyo gabadha xaydka qabta dhaqitaankeedii baabkeedii waaye ra'sa sawjiha ninkeeda madaxiisa ay dhaqdo iyo wa tarjiilihi u shanlayntiisaba inay u shanlayso oy dhiig ninkeeda madaxa ka dhaqdo inay bannaan tahay naagta xayd ka qabtaa waxaa laga fogaan oo wasaq ah dhiigga ka socda iyo maxalka keliya amaa waxeeda kale iyo jasadkeeda oo kale oo dhan waa nadiif dharkay dhaqdaa lagu tukan karaa raashinkay karisaa la cuni karaa gurigay xaaqdaa la geli karaa wax dhibaato ah oo ku sugan ma laha saa darteed baa gabdhihii reer bani israa'iil marka xaydku ku dhacto qosh baa la gelin jiray waa la fogayn jiray waxna lalama cuni jirin mana la cabi jirin mana loo dhowaan jirin rag ayaa hadda ilaa xaaladaa isticmaala oo dhahaa haddii naag xayd qabta aad u dhowaato finan baa kaa soo baxa yuhuudda xaaladdaa aaminsaneed in sideeda kale gabadha jasadkeedu waa nadiif can caa'ishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa urajil mid shanlaysa ra'sa rasuuliillaahi rasuulka madaxiisa sala allahu calayh wasalam wa ana xaaqidun anigana aan xayd qabo oo dhiiggii caadada aan qabo saasaan markaa samayn jiray bay tidhi caa'isha baab wuxuu baab u yahay qiraa'ati arajuli ninka akhrintiisa fii uu ku akhriyo fii xajri xaa'idi dhabta gabar xaa'ida qabta inuu ku jiifto xaaskiisa oo kale kadibna qur'aanka uu akhriyu baab u yahay can caa'ishata radia allahu canha ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yataki'u mid ku dangiiga fii xajri dhab ee dhabtayda jilbahayga iyo dhabtayda ayuu saa ugu dangiigay uu ku jiifay wa ana xaa'idun anigana aan xaa'ido ahay gabardhiig qabtaa dumma yaqra'u alqur'aana kadibna qur'aanku ku akhrinayay sala allahu calayh wasalam waxaa meesha laga fahmayaa saan soo tilmaannay waxaasoo dhan way bannaan yihiin wax dhibaato ah oo ku sugan ma laha lafta hidibka meeshaan ka goosta buy tiri caaisha aan nebiga u dhiibi jiray meeshaasuu asagana ka isticmaali jiray kana goosan jiray wa ana xaa'id sharaabka saasoo kale arrimooyinkaasoo dhan inay bannaan tahay yuu markaa xadiidku tilmaamaya baabu tarki alxaa'id gabadha dhiigga xeedka qabta ka tegitaankeeda ay ka tagtuu baabku yahay assooma soonka inaysan soomin naagta dhiigga caadada qabta can abi saciidin alqudriy qaala wuxuu yidhi kharaja rasuuluullaahi rasuulkii allah soo baxay sala allahu calayhi wasalam kharaja wuu soo baxay rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam fii adxaa wakhti ay tahay ciiduuladxaa aw fitrin ama wakhti ay tahay ciiduulfitri ciidda soonka ka dambaysa ama ciidda xajka ah labadaa mid ka mid ah ayuu soo baxay nebiga ila almusalli musallaha ayuu markaa soo aaday waa meesha salaada lagu tukadee ila almusalla fa mara cala annisaa'i dumarkii ayuu soo maray fa qaala wuxuu yidhi yaa macshara annisaa war dumarkii kulmayow tasaddaqna sadaqaysta tasadaqna sadaqa la baxa fa innii anigu uraytukunna waxaan idiin arkaa akhara kuwa u badan inaad tihiin inaad idinka ugu badan tihiin ayaan arkayaa ahli naari naarta ehelkeeda ehelka naarta kuwa ugu badan inaad tihiin faqulna waxaan dhahnay wa bima yaa rasuula allah maxaa dhacay rasuulkii allah maxaa nagu badiyey rasuulkii ilaahayow naarta qaala wuxuu yidhi tug ee wuxuu yidhi firna waxaad badisaan allacna lacnada lacanada ayaad badisaan buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam lacalaa kugu taal iyo nacalaa kugu taal iyo wax uga badan haweenka ma jiro wa takfurna alcashiira raggana waad ku kufrisaan ixsaanka iyo wanaagga ay idiin galaan raggana waad ku kufrisaanoo dad cashiirada ixsaankay u galeen qariya ayaa tihiin maa ra'aytu ma arkin min naaqisaat wax ka nusqaansan caqlin wa diinin caqli iyo diin labadaba min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba la tegid badan haddana oo sirasho badan lilubbi rajuli nin midka ugu caqliga badan alxasini ee ugu go'aan adag min ixdaakunna midiin mid idinka idinka mid ah rajulka xaasimkee go'aanka adag ee lubbiga ahee caaqilka ah yaa midiin siran kartaa wax idinka caqli yarna ma arkin qulna waxaannu nidhi bay dhaheen gabdhihii saxaabiyaadka wamaa nuqsaanu diinina diinkeenna nuqsaanteedu waa maxay iyo wa caqlinaa yaa rasuul allah maxaa caqligeennana nusqaamiyey oo yareeyey diinkeennana naaqis ka dhigay rasuulkii allah qaale wuxuu yidhi alaysa sawmaha shahaadatu almar'ati gabadha marag furkeeda midla nisfi shahaadati rajuli ninka shahaadadiisii marag furkiisa nuskeeda mithilkee sow mar allaala marka nin la waayo booska ninka uu ka maqan yahay laba gabdhood in lagu bedelo qulna waxaanu nidhi balaahaa qaala wuxuu yidhi nebiga fadaalika kaa min nuqsaani caqliha waa caqligeeda nusqaantiisa alayse sawmaha haddana idaa xaadad markay xaysho dhiiggii xaydka uu ku dhaco gabadhu lam tusalli walam tasum midaan tukan soominna qulna bala haabay dhaheen qaala wuxuu yidhi fadaalika kaana min nuqsaani diiniha waa diinkeeda nusqaantiisii waaya sidaa darteed yaa mar walba gabdhaha muslimaadka ah waxaa lasmi ku ah haddii dhiiggu ku dhaco inaysan soomin qaaraa iska sooma ayagoo ka xishoonaya dhiiggii baa nagu dhacay waa mamnuuc cun oo cab wax xishood ah oo ku jira markaa ma laha haddii gabadhu dhiigga ay isleedahay caawuu kaa go'i rabaa oo ay wax qoyaan ah u jeedin kadibna ay habeenkii soonka iska xirata ayadoon ee ayadoon qubaysanin waxna uusan ka imaanin subaxii intay qubaysato waaguna uu ku baryo intay qubaysatay soonkeeda wadanaysaa wax kafaara gud iyo qadana markaa lagama rabo ayadoo maantoo dhan sooneed addinkoo toban daqiiqa ka dhiman hadduu dhiigu ka yimaado soonku wuu ka jabay maalintaana markaa way soo qadaynaysaa maalintaana markaa way soo qadaynaysaa oo markaa waa laga rabaa adtiibu catarkii lilmar'ati ay isticmaasho gabadha cinda qusliha markay ka qubaysanaysa agtiisa min alxaydi dhiigga xaydka ah gabadhu markay dhiigga xaydka ka qubaysanayso waxay isticmaali kartaa catar iyo wax markaa udgaya can ummu catiyata oo mucadiyo qaalad waxay tidhi kunnaa waxaanu ahayn haddaan dumarkii nahay nunha kuwa loo diido oo laga reebo an nuxidda inaan u ashay saarano calaa mayitin meydka korkiisa fowqa alaafin saddex maalmood wax ka badan inaan u basaadsano meydna asay u qaadna waana loo diidi jiray ilaa calaa sawji ninka dushiisa maahane walaalkaa iyo aabbaha iyo adeer hadduu dhinto saddex maalmood baa basaasad laguu ogol yahay iyo murug muujin iyo inaad asay u qaadda laakiin ninku kuma jiree arbacata ashhurin waa afar bilood iyo casharan toban maalmood walaa naktaxilla inaanan indha kuulanin walaa natatayab walaa natatayaba oo aanan tiib isticmaalin indhakuusha iyo catarkaanna loo diidahayay walaa nalbasa inaanan xiranin fawban maro masbuuqan la subqiyey oo rinji la geliyey dharka marka la dhaqamalaya oo rinjigu ka soo baxayo kaa inaanan labisanin ilaa fawba casbin mara casbi ah maahane ilaa fawba casbin marada casbigaa waxaa loola jeedaa waa marada ay ku naqshadaysan tahay rinjigiisa kaasaa markaa la yidhaahdaa waa mar lagu naqshadeeyey lagu naqshadeeyey ee macnaha rinjigiisa kaasaa markaa loo ogol yahayo duntii ayayba ku asliyaysan tahay waa mara casbi ah waqad rukhisa waxaana loo rugsiyeeyoo lanoo banneeyey lanaa annaga haddaan dumarkii nahay cinda aduhri dahaara qaadashada agteeda waa marka xaydka ay ka qubaysanayaan ida iqhtasalad markay qubaysanaysa ixdaanaa mideen min maxiidihaa xeedkeeda ay ka qubaysanayso waxaa loo oggolaaday oo loo banneeyey fii nugdatin gobol oo min kusti afaarin kusti afaar markaa ah waa cuudka hindiga markaa loola jeedaa qibcaa loo banneeyey gobol tiib ah inay marmariso maxalka markaa dhiigga uu ka imaanayo si markaa ay u baaba'do haddii kar iyo wax ur ah uu leeyahay dhiiga kaa markaa waana loo banneeyey xataa hadday asaay u saaran tahay gabadhi kadibna ee catarkuu ka mamnuuc yahay mar allaala markay ka qubaysanaysa xaydka inay isticmaasho gobol oo min kusti adfaarin kosti afaar markaa ah macnaha waa gobol shay udgaya markaa ah hindi baa laga keeni jiray wuxuu u eg yahay waa geed carfayo sida mataqaanaa cijida oo kale wa kunnaa waxaannu ahayn bay tiri ummu catiya nunha kuwa laga reebo oo loo diida can ittibaaci aljanaa'isi janaa'isooyinka raacitaankooda meydka inaan raacnana waa na loo diidi jiray haddaan dumarkii nahay baabu mukhallaqatin wakayri mukhallaq mukhallaq waa kii la khalqigiisii la dhammaystiray iyo mid aan mukhallaq ahayn oon la abuurin macnaha dhicis ah baabkiisii waaye can anas ibni maaliki can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye wakkala biraximi riximkii wuxuu u wakaashay malakan malag yaquulu wuxuu odhanayaa yaa rabbi nudfaa ilaahow nudfaa timid riximkii oo ilmagaleenkee malag buu ilaahay wakiil uga dhigtay mar allaala marka inta jimaacu dhaco biyuhu ay boodaan ay rixim ku aadaan yaa rabbi nudfa ayuu leeyahay ilaahayow nudfo waaye yaa rabbi nudfa waa biyo yar oo mini markaa ah yaa rabbi calaqa ilaahayow calaqa waay waa afartan maalmood kadib afartan maalmood kadib markii cadhidiba laga dhigana wuxuu odhanayaa yaa rabbi mudqa ilaahow mudqo waaye waa cad yar oo hilib ah fa idaa araada allaahu hadduu ilaahay doono an yaqdiya inuu xukmiyo uu dhammaystiro khalqahu abuurkiisa wuu dhammaystirayaa ilaahay haddii uu doono inuu qalqigiisa u buuxiyo uu u dhammaystiro waa loo dhammaystirayaa inta uu riximka markaa ku jiro qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi macnaha qaala waxaa dhici karta in loola jeeda qaaladan malagi adakarun am unhaa malabbaa mase waa dhadeg shaqiyun am saciidun ma liibaanay mase waa dhul darsaday fa faman risqu risqiga uu cunaya waa maxay waalajalu ajashiisuna waa meeqaa fa yuktabu waa la qoraa fii batni ummihi hooyadii caloosheeda asagoo ku jira waxaad cuni lahayd iyo waxaad cabi lahayd iyo shaqinimadaada iyo sidaada oo dhanba waxaa lagu dhammaystirayaa oo lagu qorayaa adigoo caloosho hooye ku jira baabu fadli istiqbaali alqiblati qiblada oo la qaabilo fadliga ay leedahay buu baab u yahay can anas ibni maalikin qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa inaan dadka la dagaalamo oon laayo xataa yaquuluu ilaa ay dhahaan laa ilaaha ila allah fa idaa qaaluuha hadday kelimadaa towxiidka ku dhawaaqaan oo ay yidhaahdaan oo wasalluu ay tukadaan salaatanaa salaadeenna oo wastaqbaluu ay u jeestaan oo ay qaabilaan qiblatanaa qibladeenna wadabahuu oo ay gowracaan oo ay qalaan dabiixatanaa gowraceen gowraceenna waa habka islaamka iyo sharciga uu qaba ay markaa wax u gowracaan gowracayna ay markaa gowracaan amase ee waxaa markaa ay qalaan madbuuxa midla ee saan ama wax u gowracayna oo kale laa ilaaha ila allah marka uu leeyahayna way la socotaa muxamadun rasuulullah oo ay oo ay mataqaanaa salaadeennii tukadeen qiblada ay qaabilaan gowracayna ay wax u gowracaan faqad xarumat waxaa xaraam noqotay faqad xarumat waxaa la xaaraantinimeeyey calaynaa korkeenna dimaa'uhum dhiigagooda iyo wa amwaaluhum maalalkooda intaa hadday sameeyaan dagaalna waa naga mamnuuc inaan ku qaadno xoolahooda inaan qaadana waana loo diiday ilaa bixaqihaa kelimada xaqeeda ma ahani kelimada xaqeeda maahane wa xisaabuhum xisaabtooduna cala allaahi alla dushiisay ahaatay subxaana wa tacaala xisaabtankoodana ilaahay korkiisa ayay ahaatayoo ilaahay ayaa la xisaabtamaya run may ka tahay iyo been may ka tahay iyo intaasoo dhan ilaahay baa la xisaabtamaya baab wuxuu baab u yahay taswiyati sufuufi safafyaalka simitaankooda in safafyaalka la simo oo marka salaada la tukanayo safafka la ekeeyo qalooca laga bixiyo ayuu baab ku yahay can anas ibni maalikin qaala wuxuu yidhi uqimat asalaatu salaaddii baa la caqimay fa aqbala calaynaa wuxuu nagu soo qaabilay dusheenna rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ee uu nagu soo jeediyey biwajhihi wejigiisa nebiga ayaa wejigiisa nala soo qaabilay faqaala wuxuu yidhi aqiimuu ooga sufuufakum safafyaalkiina war hoytoosiya oo sima safafyaalka wataraasuu isku dhadhoweeyo isku dhadhajiya fa innii anigu araakum waxaan idinka arkayaa oon idinkaga jeedaa min waraa'i dahri dhabarkayga gadaashiise dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkaa oon idinkaga jeedaa baabu wuxuu baab u yahay jucilad liya alardu masjidan arlada masaajid baa la iigaga dhigay buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam taa baabkeedii can jaabir bni cabdillaahi qaala jaabir wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam uctiitu waxaa laysiiyey khamsan shan waxyaabood shan waxyaabood ayaa laysiiyey lam yucti ee shan waxyaabood lam yuctahunna aan la siinin axadun axad oo qablii ani iga horeeyey shan waxyaabood oo axad ani iga horeeyey aan la siinin ayaa lay siiyey kow nusirtu waxaa la iigu gargaaray birucbi argagax masiirata shahrin bil meel loo socdo inay cadowgayga argagaxaan markaan ani iyo cadowga isku soo jirna bil meel loo socdo inay baqaanoo argagax iyo cabsi qalbigooda lagu tuuro waa masiirata shahri wa jucilad waxaa la iigaga yeelay liya aniga alardu arlada masjidan masaajid iyo wa tahuuran wax lagu tahaaro qaato bicaradaad ku weys qaadan haddaad biyo weyso masjid hadduusan kuu dhowayn dhulkaad ku tukanaysaa wa jucilad liya alardu masjidan wa tahuuran wa ayumaa rajulin nin kasta oo min ummatii ummaddayda ka mid ah adrakathu ay haleesho alsalaatu salaadana eh, falyusalli ha tukado ha tugto oo wuxuu ku tukanayaa meesha uu joogo gabarna waa la mide wa uxillad waxaa la ii xalaaleeyey liya aniga alkhanaa'imu ghaniimooyinka xoolaha jihaadka lagu soo helee dagaalka lagu soo qabsado aniga waa la ii banneeyey walam taxil walam taxillu xalaal uma ahaan jirin walam taxilla dheh xalaal uma ahaan jirin liaxadin axad qabli ani iga horeeyey qof ani iga horeeyey oo xalaal ay u ahayd khaniimada ma jirto ummadihii hore waxa la soo qaniimaysta bannaankaasaa la dhigayaa habeenkii dab intuu yimaaduu qaadanayaa hadday qiyaano ku jirin hadday qiyaano ku jirtana wuu ka tegi jiray wa uctiyad wa uctiyad waxaa la isiiyey ashafaacata shafaacadii maalinta qiyaamo nebi kasta markuu cudur daarto nebigaa shafaaca qaadaya wa kaana annebiy nebi kasta wuxuu ahaa yubcafu mid loo dira ilaa qowmihi qoomkiisa xaggooda khaasatan si khaas ahaa loogu diri jiray wa buciftu ila annaasi caama anigana dadkoo dhan baa la ii diray wa buciftu waxaa la ii diray ila annaasi dadka xaggooda caamatan si caamo ah iyo dadka oo dhan ayaa markaa la ii diray buu yidhi rasuulka sal alla calayih wasalam laakiin nebi kasta qoomkiisuu qaas ku ahaan jiray kitaabu asalaati wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa aclam